bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanif raximah llah walilkhafdi khafda waxaa u sugnaaday halaathu calaamaatin calaamado saddex ah alkasratu kasro wa hiya kasro alaslu iyada ayaa asal ah walyaau iyaya walfatxatu iyo fatxo wa humaa ay ayilyaau walfatxa ya-da iyo fatxadu naa'ibataani laba wakiilka ah weeyi can ilkasrati kasrada ayay naa'ib ka yihiin faama alkasratu kasradii fatakunu waxay ahaani hiya kasradu calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafda ayay calaamo u ahaan fii halaathati mawaadica meelayow saddex a dhexdood bay calaamo ugu ahaan fil ismi ismi dhexdii bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey ismigii almunsarifi sarfoomayey ee tanwiinta aqbalayay iyo in kasro lagu jaro wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim iyo ulaa'ika wa ka qowlihi tacaala ulaa'ika kuwaasi kaa'inuuna waxay ku sugan yihiin calaa hudaa hanoon dusheed ayay ku sugan yihiin mutaqiinta laga soo sheekeeyey wa fii jamci tagsiiri jajabinta jamaceega jamaca dhexdiisa ayay calaamo u ahaan kasradii jamicii almunsarifi sirfoomayey ee tanwiinta aqbalayey kasre in lagu jarana aqbalayey wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala lirijaali raggii waxaa u nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday iyo dheef mimaa ay min aladii kii xaggiisa ayuu uga sugnaaday nasiibkaasi iktasabuu ay kasbadeen raggu hu maaga ay kasbadeen caaidkii baa go-aan marka wa fii jamci lmu'anasi ka la dhidigeeyey jamciisa jamacaa dhexdiisa ayay kasradii calaamo ugu noqon eh, nasbada jamcii asaalimi nabada galay ee jajabka ka nabada galay wamaa ay wafiladii iyo kii dhexdii bay calaamo ugu noqon xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmu'anasi saalimi lagu xambaaray wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala waquldha nebi maxamedow lilmu'minaat dumarka mu'minaadka ah waxaad ku tidhaahdaa yaqdubna wa marartu waxaan soo maray biulaatil axmaali baan soo maray iyo wixii qowlkaa tiri iyo wixii lamid ah weeye wa marartu waxaan soo maray biulaati laxmaali kuwa uur u saaxiib ah ayaan soo maray a tidhi wa ama alyaau ahaani ay hiya ya'du calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafda ayay calaamo u ahaan fii halaathati mawaadica meelayow saddex a dhexdood bay calaamo ugu ahaan fil asmaa'i bay calaamo ugu ahaan asmaa'ada dhexdeeda asmaa'ada asitati lixda ah asmaa'ada lixda ah dhexdeeda ayay calaamo ugu noqonaysaa ya ayo khafdada wadalika tusaale naxwa qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa iyo wixii lamid ah weeye irjicuu u noqda oo u laabta ilaa abikum aabihiin u laabta oo u noqda xaggiisa iyo wa ka qowlihi tacaala kamaa aamintukum sida aan idinku aaminay calaa akhiihi waxa weeyi walaalkii ay ilaa amnan aamin mooyaane amnigaasoo ka amni aaminidayda lamid mid ah iyaakum idinka aan idin aaminay calaa akhiihi walaalkiina aan idinku aaminay taqdiirkaasaa imanaya marka waan arki doonaa icraabkan ku mari doonaa wa marartu waxaan soo maray bixamiiki dumaashiga ayaan soo maray gabadh yahay wa fiika afkaagi waan soo maray waa meelaha lagu bushiye weyda ma af meel yaala la soo mari kara wahaniika waan soo maray shaygaagi waljaari u ixsaan samee jaarkii jaarkii dilqurba dhawaalaha u saaxiibka wa fi lmuhana muhanaha dhexdiisa ayay calaamo ugu noqonaysaa ya khafdada iyo wamaa ay wa fi ladii kii dhexdii bay calaamo ugu noqon xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay cala lmuhana muhanaha dushiisa lagu xambaaray wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala xataa abluga ilaa aan gaadhayo waadulqarnayn majmac albaxrayni labada badood meesha ay ku kulmaan iyo wa ka qawlika odhahdaad iyo wixii lamid aad ah, tihi marartu waxaan soo maray bithnayni laba raga ayaan soo maray wathnatayni laba dumara ayaan soo maray wa fii jamci lmudakari jamaca mudakarka dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamcii assaalimi nabada galay wamaa ay wa filadii iyo kii dhexdii bay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmudakari jamaca mudakar lagu xambaaray wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala quldha nebi maxamedow lilmu'miniina ragga mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa yaqudu wa naxwu qowlihi tacaala fa icaamu sitiina miskiina facalayhi ay facala lmukafiri qofka kafaaro gudanaya dushiisa waxa a icaamu sitiina lixdan quudintood sitiinka miskiinan ah miskiin waa tamiis marka wa ama alfatxatu fatxadii fatakunu waxay ahaanaysaa ay hiya fatxadu calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafda ayay calaamo u ahaan filismi ismi dhexdii bay calaamo ugu ahaan alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn bimacnaa tanwiinta aan aqbalahayn kasro in lagu jarana aan aqbalahayn mufradan mid la keli kaana ahaaya ay huwa ismigaasi wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala waawxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ibraahima nebi ibraahim waxaanu u waxyoonnay wa ismaaciile iyo ismaaciil ayaanu u waxyoonnay kolkaa ibrahim buu ku cadfan yahay ismigaa dambana iyo wa ka qowlihi tacaala faxayuu salaama biaxsana mid ka wanaagsan oo ka wanaag badan minhaa ay min ataxiyati luulaa salaamta hore waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha waka aw jamca tagsiirin ow jamcudha marka filismi bay calaamo ugu noqon ow fi ow fii jamci tagsiirin jamca jamcu tagsiirka ah ee la jejebiyey dhexdiisa ayay calaamo ugu noqon fatxadii khafdada wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala min maxaariib min maxaariib ah ilaa idaa marka la idaafeeyo mooyaane wadalika tusaale naxwu fi axsani taqwiimin iyo wixii lamid a weeye laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiimin aw dakhalat ama ay gasho calayhi ay cala lismi aladi laa yansarif ismigaasi maa laa yansarifka ah ama jamac ha ahaado ama mufrad ha ahaadee al ali ay gasho wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala walxaal ha u dhowaanina antum idinku caakifuuna atiin kuwa ictikaafsan fi lmasaajidi masaajida dhexdeeda xaal atiin kuwa ictikaafsan ha u dhowaanina waxa weeye dumarkii wliljami jasma waxa sugnaaday calaamataani hmm. laba calaamadood marka halkan sheekh raximah taala wuxuu ka guda galay aqsaamta qaybtii saddexaad oo waxa weeye wuxuu ka soo baxay qaybtii koowaad oo rafa iyo qaybtii labaad oo nasba ayaa kasoo baxay qaybtii saddexaad ee aqsaamulicraab kamid ahayd oo khafda ayaa doonaya inuu inoo guda galo marka ugu horeeye wuxuu maray kuwa horaba siduu usoo qaybiyey oo calaamaadka khafda ay leedahay labaynu u qaybinayna culimay wax asala iyo wax falaca asal waxaa ah hal calaamo waa fatxo faracna waxaa ah laba calaamadood waana waxayna ka yihiin naaib ama furuuc maxay ka noqonayaan waxay ka noqonayaan fatxada markaad icraabs markaa niyaaba can ilfatxa ad ohanaysa niyaaba cafwan can ilkasr ad kasra ayaa asala baan ujeeda baabkii nasbad soo dhamayna khafdan ku jirnaa soo ma waxaa asala ah, kasra ayaa asala ah. sidaa aawadeed bu usoo hormariyey hayrkeedna booskeeda iman maayaan ilaa iyadoo ay cudurtowda mooyaane ya-da iyo fatxaduna waa nuwaab oo waxay naaib ka yihiin kasrada ayay naaib ka noqonayaan markaad icraabaysidna niyaaba can ilkasra ayaad odhanaysa saxiix walala markaa marka ugu horreysa saasaynu uqaybinana wax asala iyo wax furuuca asal waxaa ah halkaa calaamo oo kasra farana ah, faracna waxaa labada calaamadood hadaba kasra maxay degtaa kasra waxay degtaa saddex meelood bay degtaa waxay kusoo dhawayn jireen damadu intii ay degi jirtay ayay degtaa ilaa icila ficl mudaarica ficilka mudaaric mooyaane oo ficilka mudaaric de u baxaya waayo walaa khafda qabsiyaa afcaasha maa la qabsiyaa maya marka ismigii misoo ahan jirin sow sideed ma ahayn sideeddii ismigaa saddexdan calaamadood loo qaybinaya saddexdii ficilkuna way naga baxeen bade haddaynu khafdaba hadal qaadnay saddexdii ficilku way ku daayeen maxaa isku soo hadhay wixii ismi ahaa oo sideeda saw maaha sideeddii ismiga ayaynu u qaybinaynaa saddexdan calaamadood markaa kasra oo hooya ihi oo asal noqotay waxay qaadatay saddex boos bay qaadatay macnaheeduna ay tahay haddii aad aragtid ismi la khafdiyey oo kasre lagu qafdiye saddex meelood unbaad ugu hagaagaysa saddex meelood unbaad ugu hagaagaysa maxaa u daliila kasra inay saddexdan ku kooban tahay alistiqraa watatabuc waa la dabagalo saddexdaasa lagu ogaaday wax ka badan haday jiri lahaayeen dee carabtu way inoo sheegi lahaen sooma way isdul taagi lahayen markaa ma jiro saddexdaa mawdic unbaad xifdiyeysaa sheekhow saddexda mawdic waxa u horeeya ismi mufrada ismiga mufradkaa tacriifkiisi waan soo sheegnay baabkan laakiin marka markuu taagan yahay hal qayd buu wataa waa inuu munsarif yahay kuwii horana wuxuu ahaa sawaan kaana munsarifan aw ayra munsarifin bu ah halkan waxaa shardiga inuu munsarif yahay haddii uu munsarif noqon waayo oo tanwiintu waa inay gasho kasro in lagu jirayana waa inu aqbalay haddii marka munsarifu noqon waayo ila munsarifuu ku qayde ka kayru munsarifka isaga inoo iman doona yujr bilfatxa soo ma isaga fatxa lagu jari doonaa fatxa ayaa lagu jari doonaa marka waxaa shardi ah ismi mufrada oo munsarifa inuu yahay tanwiin aqbalaya kasro in lagu jirana aqbalaya wuxuu kuu tusaalaya bismi illaahi araxmaani araxiim haddaba hoos dhigankaasi uu hoos dhigmayo waxaa lagu hoos dhigay ama xaraf ha noqdo ama mudaaf ha noqdo ama bitabciyati ha noqdo markaa tabciyadu qowl daciif ah, waa soo ma kitaabkii horena kusoo marnay de markaa sida raajix waa labadaa horo waa maxay ama xaraf ha lagu hoos dhigo ama ha lagu hoos dhigo mudaaf ama mudaaf ha lagu hoos dhigo marka intii waxay ku kulmeen ay ku kulmeen bisinga bismi illaahi araxmaani araxiim bismi ismi waa la hoos dhigay maxaa hoos dhigay ya ba'da oo xarafa hoos dhigtay allaahi waa la hoos dhigay maxaa hoos dhigay waxaa hoos dhigay ismiga mudaafa arraxmaani arraxiimi waa la hoos dhigay maxaa lagu hoos dhigay ala sabiil tabciya bay leeyihi calaa sabiil atabciya marka intiiba halkaasay ku kulmeen intiiba halkaasi ayaa waxa weya inay ku kulmeen calaamada khafdaduna waa maxay de waa kasre wey waayo waa ism mufrad oo munصarifa mayna basidayn kasre lagu jirayo waa aqbalaya adiga arkaya ulaaika alaa hudan muxuu ka wada ulaaika alaa hudan wuxuu tusaalaynayaa kasradu dhaahirana way noqon kartaa muqadarana way noqon kartaa muqadarana way noqon kartaa marka litacdur baa lagu qadaray alaa hudan ala hudan litacdur baa lagu qadaray ulaaika waa ismu ishaara la odhanaya waana mubtade kaaf waa xarfu khiaab calaa xarfu jarin hudan ismajruurun bcalaa wacalaamatu jari kasratu muqadaratun cala alifi maxduufati lafdan cala alifi lmaxduufati lafdan almuhbitati khaan manaca min duhuurihaa atacaduru khabarkiina weeyaan de ulaaika kuwaasi kaainuuna calaa hudan bay noqonaysa saas ku mutaabaqeeyaan mubtadiya khabarku isagoo liiqa loogu qadaray liyundira ywma talaq ywma talaaqi waa lithiqal waayo isagoo lilmunaasabo loogu qadaray wastanactuka linafsii waka waxay noo yimida jamcu tagsiirkii jamcu tagsiirkana calaama ayay u noqonaysaa isna waxaa shardiga inuu mustarif yahay inuu mustarif yahay shardiga haddii kayru musarifu noqda way noo iman doontaa yujaru bilfatxa isagana fatxa ayaa lagu jari doonaa lirijaali nasiibun mima ktasabuu lirijaali laamku waa xarfu jar rijaal isma jruurun bilam waa calaamatu jari kasratu daahiratu cala akhiri liannahu jamcu tagsir munsarifa wey jaariya majruurkaasi waa waajibulxadafa waa khabar soo taqadumay ila waa waajibulxadaf afar jarbi waajibulxadaf noqon jiray tacaluqoogu soo ma nasiibuna waa mubtadiya muakhara marfuuc calaamatu rafina damatun daahiratu cala akhiri mima min iyo maa weeyaan min iyo maa lasku idqaamiye weeyaan markaa waa jaari majruur min waa xarfi jarmaadaasina waa ismajruurun bimin bay noqonaysaa jaariya majruurkaasi halkaa laga sifaynaya nasiibkaa laga sifaynaya ya nasiibkaasoo mima kii kamida haddaynu shay ka dhigno iktasabuu ay shaqaysteen ama mima ay min aladi kii kamida iktasabu ay kasbadeen hu maaga markaa igtasabuu jumlada maxaa la odhanaya marna sifay noqoni haddaynu maaga nakiro mawsuufaha ka dhigno bi bimacnaa shaya haddaynu macrifo mawsulaha ka dhigno bi bimacnaa ladiyana silay noqonaysaa caa'idkiina wuu go-anyo iktasabuuhu weeyaan iktasabuuhu ay kasbadeen lirijaali raggii waxa usugnaaday sugnaaday nasiibun nasiib mimaa kii xaggiisa ayuu uga sugnaaday iktasabuu ay kasbadeen raggu hu maaga ay kasbadeen saasuu noqonaya macnihi markaa eeg waa isagii oo munsarif ayuu kuu tusaaleeyey ay ka muuqatana isagoo litacadur loogu qadara way yasaluunaka can ilyataama isagoo lithiqa loogu qadaray yukhribuuna buyuutahum biaydiihim isagoo munaasabo loogu qadaray faasri bicibaadihi bay noqonaysa ka soo wa fii jamci lmuanati saalim bay calaamo u noqonaysaa iyo wamaa xumila calayhi markaa jamci muanatu saalim waxaad ogaataa isagu waa munsarifuun kugumu qaydin eh, almunsarif soma muxuu ugu qaydi waay de waa munsarifuun ba isagu munsarifnimo ugu hagaag wamaa xumila calayhina waa ismu jamac wax la idhahdo oo mufrad ba aan lahayn waa lafdiga ulaatuya iyo wax maasumiya la idhaayo sida carafaat iyo adricaat iyo kuwaasuu noqonaya waaya waqul lilmuminaati qul ficlu amrin wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuban taqdiiruhu anta lilmuminaati laamku waa xarfu jar muminaati ism majruurun bilaam wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala aakhirihi aye lannahu jamcu muana asaalim jaari majruurka halkan ku tacalujinaa wa qul waxaad tidhahdaa lilmuminaati waxaad ku tidhaahdaa iska tacaluj jaari majruurka wa marartu biulaati amaali marartu iraabteeda on ka dharagna manahan biulaati alba xarfu jar ulatis majruurun bilba wacalaamatu jari kasratun daahiratun cala akhiri liannahu mulxaqun biljamci lmuanas asalim ulaati mudaaf alaxmalin mudaaf waa mulxaqaadi waayo mufrad malade wa maratu waxaan soo maray biulaati laxmaali baan soo maray baad ohanaysa jaar majuuska iska tacaluji halkaasaad ku xidhaysaa isagana halkaa markaa maxay nagala baxday calaamadii asalka ahayd oo kasra ah saddexdii boos ee ay degtay wa ama lyahu fatakunu calaamata lilkafdi fi alaaati mawaadica Ah, fi halaaati wuu hoos dhigay mawaadicana muu hoos dhigin halkan waxay noo taala halaaati oo fi lagu jiray iminku maan dhiganayn iminkun maynaan dhiganayn ya de waa hay mawaadica waa maxay ya aw maxaa loogu jari waayo waa ta iminka sheegay sheekh jamcu tafsiirka maxaa shardiya marka kasre lagu jirayo inuu munsari de ah ma munsarif iminka yujaru bilfatxa iminka u ka baxa munsarifnimadu sooma waa maala yansarif yujaru bilfatxa wuuna ku iman doona waa ina saa ula ha ku dhakafaarin ha odhan fi alaaati mawaadic maxaa lo odhan waay mawaadici maxaa lo odhan waay ha odhan waayo dee munsarifa maahe waa maa laa yansarif maxaa u diiday waad baran doontaa horena waad u aragtay wa fi asmaai sitati fi asmaai sitati irjicuu ilaa abikum irjicu waa maxay ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun ayna alfaacil waa wawda weeye ilaa xarfu jar abi is majruurun bila wa calaamatu jarihi alyaa niyaaba can ilkasra an yugla liannahu ismun min alasmaai sitati abi mudaaf aye kumtaasina waa mudaaf rijaari majurika halkan ku tacalujina irjicuu u noqda ilaa abikum aabihiin u laabta aabihiin xaggiisa u noqda halkaan asmaaulkhamsi baan ku haynaa kama amintukum kaafka waxaad tidhahdaa alkaafu xarfu jarin wa tashbihin dhe de kitaabku idin icraabayaa maa masteriya weeye waa yahay amintukum ficlun wa faacilun wa mafcuulun mana saxayn amin tu intaas waa ficl faacil kunna waa mafcuulkii waa ficlun wa faacilun wa mafcuulun saddexdii way ku bilman wa wada socdaan masterka muawalkaa ee maada masteriyadii ay soo xarirayso kaafka ayaa lagu jarayaa kaamnii calaa akhiihi bay noqonaysaa marka kaamnii calaa akhiihi waka haddii aad tafsir dhiganaysid wuu kuu fududaanaya marka wuu kuu fududaanaya maxalu shaahidkeenu laakin waa calaa akhiihi calaa waa xarfu jar akhiihi is majruurun bicalaa wa calaamatu jarihi alyade niyaaba can alkasra liannahu ismun min alasmaai sitati akhi mudaafina mudaaf ilayh waaya ala akhi oka waana mudaafo tahay idaafadeedii shardiga ma hesha mise ma heli ya way heshay idaafadu kolkaa muxuu noqonaya kolka yaalmutakalim loo diido ama ismi daahiruu noqon karaa de ama wuxuu noqon karaa damiir buu noqon karaa waana saa ula socon kartaan ha odhana sawtan damiir loo idaafeeyey ila iyada waa damiir yaad mn yaalmutakalimka damiir ma ya culm ya mutakallim mayna damiirayn sababto iminkana damir loo idaafiyay da waa side taa maxaa lagu qayday ya lmutakalim baa logu qayday soo ma wa an takuna idaafatuha ligayri ya ilmutakalimi ba la dhida hadan ma ya lmutakalim baa sheeg waa maya de wa marartu bixamiki wa fiki wahaniki intana de inta hore lamid ta alaaki munaga qiyaas qaadayo calaa abiku ila soo celcelin maynuna wljaari dilqurba aayaddi hore ku cadfantah jaarku daynu uga soconay the صifatu liljar wa صifat majruri majrur calaamatu jarihi alya niyaaba can اlkasra lana ismin alasmaai sita the mudaaf alqurba mudaaf ilay ya calaamatu jari kasrat muqadarat clى اlأlf manaca min duhuriha tacaduru saasaa lo odhanaya muhanaya waxaa lagu xambaaray calaama u noqota xataa abluqa majmac albaxrayni xataa abluqa xataa xarfu jarin wagaayatin xataa abluqada kitaabkii ajrub aynu kusoo bastine ya sheekii odhan jiray kuma amut eh, wa fi nafsi shay min xata mafarua ya waa iska adag tahay soo ma xataadu markaa kuufiyintu maxay odhan jireen waa naasibay leyin iyagu basriyintuna maxay odhan jireen naasiba ma aha bay odhan jireen sooma naasiba maaha markaa xataa xarfu gaayatin wa jarin abluqa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara wujuban bacda xataa faacilkii me hamza lagu bilaabe ana saamaynaan sheekh majmac waa mafcuul bi majmac mudaafa baxraynina mudaaf ileyh majruur calaamat jari halkaasaynu u soconnaa liannahu muhanna waa ya-da sheekh aye masderka muawalka ficilka laga dhalaalinayo qaabka loo awilo waynu baran doonaaye waxaa lagu jerayaa xataada xataa abluqa majmac albaxrayni xataa buluqii majmac albaxrayni buu noqon doonaa qaabka loo xariira waynu gaari doonaa insha allah waayahay وmarrtu bاثنaيn وثنatayni marartu waynu soo basn oo ficliya faacil bad waa xarfu jar اثnayn majruun bilba وcalaamatu jari alyan ya maca lkasr lأnhu mlxaqu bاlmusanى wnuunu alى surati musan ya nuunti musanaa suuradeed oo kale ayay leedahay waayahay waayo mufrid bay ka dhaanta adee tiraada waa lagu qabta mufradkeygi maada keeni karaa mufrad may leedahay saasay mulxaq unoqotay isnun mu aha mufradkeygi ya waaya waثnataynina way ku cadfantahay weeye taa uga baxyadana jamcu dakr saalimiy wixii lagu xambaaray qul ficlu amrin lilmuminiina waana soo baranay calaamatu khafdadu waa ya-da weeye lanahu jamcu mudakr asaalim wanuuna ciwadun can tawini aw lxaraka aladayni kaana fi ismi mufradi waa muaa jamcu mudakr saalim weyn kaasina waaya waa iyadii oo lagu jiray maxaa lagu jiray dee xaraf baa lagu jiray sooma xaraf baa lagu jiray iyadii oo mudaaf lagu jiray ka warrama dee inta waad keeni karti mid kastoo nii soo dhaafe watigaa iska koobane walaa tuiicuu mra almusrifiin maxaa lagu jiray mudaaf baa lagu jiray de mudaaf baa lagu jiray waayahay faydcaamu sitina lamida de sitinadaasi way jiranto maxaa lagu jiray mudaaf baa lagu jiray iyadii xaraf lagu jiray ka warrama kalaa ina kitaab alabraari lafii ciliyiin inkastoo halkaan arki doona insha allah waayahy faicaamu sitiina miskiina faman lam yastaic aayaddaasa ka soo horeysade markaa jawaab buu noqonaya markaa eeg fadaasi jawaabay dhacasa jawaabu shardi wey icaam waa mubtade khabarkiisina uu goan yahay facalayhi weeyaan facalayhi ay facalalmukafiri qofkan kafaara gutaha addushiisa ah waxa ah khabarki halkaas u dhaca soo maaratan icaamu sitiina lixdan miskiinan miskiin miskiinan ah marka maxay noqonaysaa icaam mubtadaynu ka dhignay khabarkiisina u goan yahy icaam mudaaf sitiinna mudaaf ileyhi halkaasaynu u socnay majruur wa calaamatu jarihi alya lnahu mulaqun bijamci mudakr lnahu mulxaqun bijamci lmudakari asaalimi mayna basidayn waayahay miskiinana de waad garanaysiin o isag waa iska tamyiis weeye halkaa maxaynu kaga baxnay yadi baan halkaana kaga baxnay saddexdeedii mawdic hadday asmaul khamse tahay iyo hadday jamcu dakar saalim tahay iyo haddii ay tahay muane fadxadii iyadu hal boos bay degtaa bui halkaa boos lakin waan tafsiilinayna saynu ka fahmayna sheekh qabade waa maxay inuu noqdo ismi mufrad oo maalayansarifa iyo inuu noqdo jamcu tasiir maalayansarifa aduu ogo waa maskaxda waa ka dhaadhicisaa haddii aad maqashid ismu ladii laa yansarif labun baa soo gudagala wax kaleba ha ka raadi ima an yakuna isman mufradan wa ima an yakuna jamcan tagsiiran waa labadaa mido haddaad maqashid ismi maalayansarifa labadaasun ugu hagaag ama waa ismi mufrada un ama waa jamcu tagsiirun saxiix wala la waa basiid bay la taha culimo marka ismigii mufradkii oo maalaa yansarifa wuxuu ku tusaaleeyey waawxaynaa ilaa ibraahima wa ismaaciila buu ku tusaaleeyey waayahay awxaynaa ficlun wa faacil weeye intaa dee carabta waan bastinay ile daba taagnaan maynune ilaa ibraahima ilaa ilaada maxaa la odhanaya waa xarfu jar ibrahim ismajruurun bila wa calaamatu jarihi alfatxa niyaaba can ilkasra liannahu gayru munsarifin sasama maxaa u diiday waynu gaari doonaa insha allah wa ismaaciilana way ku cadfan tahay ya ismaaciilna waa lilcaalamiyati wlcujma o ismaaciilna wuu ku cadfan yahay weeye faxayuu biaxsana minha fadaasi jawaab bay dhacaysaa jawaabtii idaadad waidaa xuyitum bitaxiyatin waidaa xuyitum marka la ydin salaamo bitaxiyatin salaan marka la ydin salaamo faxayuu idina salaama biaxsana mid ka wanaag badan minha ay min ataxiyati lula wa ka marka faxayu xayu waa maxaa la odhanaya ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun ayna alfaacil waa wowda biaxsana baadi waa xarfu jar axsana is majruurun bilba wa calaamatu jari alfatxa niyaaba he can ilkasra liannahu hayru munsarifin muna hayr munsarifayn maxaa u diida waynu gaari doonaa waa lilwasfiyati wa wasni lficli waynu arki doonaa insha allah jaariya majruurkana xayu iskaga tacalujiya minhaa jaariya majruurkana biaxsana iskaga tacalujiya ya wa idaa xuyutu marka laydin salaamo bitaxiyatin salaam marka laydin salaamo faxayuu salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa iyada mid ka wanaag badan minhaa min ataxiyati ula mid ka wanaag badan markaa jaariya majruurka hore biaxsaniya xayuubu ku tacaluqaya jaariya majruurka dadambe minhaadina biaxsano ku tacaluqaya waaya wa jamci taksiiri min maxaariiba mintu waa xarfu jar ya yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaahiila ayaddu waa sida yashaa yashaau mafcuulkeega oo go-an oo yashaau huya ayaa laga xaalaynaya jaariya majruurka markaa eeg min maxaariba mintu waa xarfu jar maxaaribi waa maxay ism majruurun bimin wa calaamatu jarihi alfatxa niyaaba can ilkasra liannahu gayru munsarifin maxaa u diiday waynu baran doonaa maxaa u diiday siiqatu muntarjumo waka aw dakhalat calayhi al ilaa idaa udiifa waka markaa waa xillima xilliga ay fatxadu khafdada naaib noqonayso noqonayso ismigu maalayansarifka waa marka laba shardi la helo laba shardi marka la helo weeyaan labada shardi waa maxay waa mar laba shardi laga waayo ayaan ujeeda cafwan labada shardi waa maxay waa inuuna mudaaf ahayn ismigan mid la idaafeeye waa inaanu ama maqruun al waa inaanu mid alla la xiidiyo waa inaanu hadii haddii noqdo xaaladiisi hore ku noqonaya oo waxaa daciifaya shabihitaankii ficlu shabahay hadii haddii ala ay gashana lamid waxaa daciifaysa shabihitaankii ficlu shabahay xaaladiisi hore ku noqonaya kasradii hore ayaa lagu jerayaa ilaa id diif waa ku yidhi ilaa idaa udiifa fi axsani taqwiimin asani axsanada hore un bay lama taha sheekh mayna isku mid kala duwan may haddaba tanna waa la hoos dhigay ta kalena waa la soo aroorin karo maxaad kaga jawaabaysaa waa inay baxsanaato sheekhow axsanada hore lama idaafaynin axsanada dambana waa la idaafeeyey farqigaasa udhexeeya od ohanaysaa shee u fiirsaya ha ku degdegin markaa fi waa xarfujar axsan is majruurun bifi axsani mudaafa takwimin mudaaf ile maa la idaafeen way ka baxday marka aw dakhalat calayhi al ama al baa gashay fi lmasaajidi almasaajid mayna algini way gashay maadaama al ay gashay kasraa lagu jarayaa kasra ayaa lagu jaraya markaa labadaa shardi ayaa lagama maarmaana laba shardi waa in laga waayo inaan la idaafaynin ama al aan la gelinin baabkaa kale ma ku darna se waktigaas ka gaaba waa iska raacnaa sooma wliljasmi jasma waxaa u sugnaaday calaamataani laba calaamadood asukunu sukun wahuwa sukun alaslu isaga ayaa asla walxadfu iyo xadaf wahuwa xadafku naaibun mid wakiilkaa ah weeyi canhu ay can sukuni sukuunka ayuu kiil ka yahay faama sukunu sukuunkii fayakunu wuxuu ahaanaya huwa sukuunku calaamatan calaama ayuu ahaan liljasmi jasma ayuu calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdii buu calaamo ugu ahaan ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii asaxiixi aakhiri dabayaaqada ka fayooba aladi mudaaricaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ay biaakhiri mudaaric mudaarica aakhirkiisa shayun shayna aanu la xidhiidhin shaygaasoo mimaa yuujibu binaahu waxa binihiisa waajibinayaa ka nuunayni sida labada nuunood aw mimaa yunqilu icraabahu waxaa icraabka naqlinayaa ka waawi ljamaacati wayaa muanahati mukhaaabati waalif itnayni mayna basidayn wadalika tusaale naxu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad lam yalid ilahay waxba ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun muu ahaanin axadun ruuxna kufuwan ay mukaafian mid u dhigma lahu ay lilaahi ilaahay mid u dhigma muu ahaanin wa ama alxadfu xadafkii fa yakunu wuxuu ahaanaya ay huwa xadafku calaamatan calaamo ayuu ahaan liljasmi jasme ayuu calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdii buu calaamo ugu ahaan ficilkii almudaaric mudaaricaha ficilkii almuctalilaakhiri dabayaaqada ka jiranaa wa huwa muctalulaakhirku hanku bare maa ay agiladii ka weeyi aakhiruhu maaga aakhirkiisu xarfu cilatin xarfu cilo uu yahay han kuu sheega xarfu cilow maxaa tahay wa xuruufu lcilati cilada xuruufteedu alalifu weeyi walwaabu weeyi walyaau weeyi wadalika tusaale naxu walam yaksha aan ka cabsan ila allaha ilaahay mooyaane waman yadcu wamankii yadcu tuuga ee barya maca allaahi allah mici ilahan aakhara laa burhaana lahu laa burhaana lahu bi fainamaa xisaabuhu cinda rabbi halkaasu jawaabka dhici man yahdi illaahu ka ilaahay u hanooniyo fa huwa almuhtadii kaas isagunba ahe mid muhtadi oo hanuunsanta wa fi lafcaali bay calaama ugu noqonaysa alatii afcaashaasoo rafcuhaa ay rafculafcaali afcaasha rafcaheegu ka inun ahaaday binuuni nuun u ahaaday nuuntii athaabitati sugnayd naxwu in tatuubaa haddii aad toobad keentaan faqad insha alla dee tafsirkan ku baran doontin ila tafsir ma dhigan ne jawaab shardigii waa maxduuf sheekh iska ilaali inta tuuba haddii aad toobad keentaan faqad saqad quluubukumaa ma inta tuuba haddii aad toobad keentaan yatub calaykumaa ilahay waa idinka toobad aqbali jumlada dambe faqad saqad quluubukumaa waa fadaas waa fa tacliil bay yidhahdaan culimadu waa yahay wain tasbiruu haddii aad sabirtaan oo watattaquu allah aad ka cabsataan he dee faina dalika min cazmi lumuur jawaab shardiga alka walaa takhaafi ha cabsanin walaa taxzanii hana warwarin inaa raaduhu ilayk wajaaciluuhu min almursaliin halkana sheekhu raxima llahu tacala waxa uu ka guda galay calaam aqsaamu licraab qaybtii u dambaysay oo calaamaadka qismigii saddexaadna uu ka soo baxay oo khafdiha asaalatan waniyaabatan wuxuu gudagelaya inuu qaybtii afraad oo aqsaamulicraabka kamid a inuu sheego waana jasmehe asaalatan waniyaabatan buu iyadana uga waramay oo laba calaamadood bay leedahay labada calaamadood labuun baa loo qaybinayaa asal iyo fara al sukunku waa asal marka baabkan la joogo de isaga ayaa ugu asalsan haye xadafkuna naaib buu ka noqonaya isaga markaa waxaa loo ohanaya dee niyaaba ah, sukuunku naaib ka yahay baa loo ohanaya xadafku mawaadicda u degayana isagaa kuu keeni doona sukuunkii hal meel u degay halka meelo ee u degay waa ficilka mudaaric qayd buu wataa waa saxiixulaakhir weliba aakhirkiisa waxba lamay xidhiidhin waa inuu saxiixulaakhir yahay hadduu muctulaakhir yaa baxday waa inaan waxba la xidhiidhin hadday wax la xidhiidhaan afcaal khamsu kaa noqonaya mayna basidayn labadaa shardi waa inaad ka shardi haddii labadaa shardi markaad eegtid haddii ficilkii uu oofsado oo saxiixulaakhir u noqdo waxna ayna la xidhiidhin calaamada jismada maxaad ugu hagaagaysaa sukuun baad ugu haba ka leexanba sheekh saxiix walala lam yalid ah, walada maadigiisu saasuu ahaa aye yelid iminka mamnuuc talba misao saxiix ya wa صaxiix waa صaxiix wey waa صaxiix weeyaan waayo xarfi cila de xarafka ugu dambeeya maada cinda naxwiyin waa sida tacriifka cinda naxwiyiin fi isilaaxi nuxaat waa haddaad muctal maqashid muctal naxwaa dhexdiisa hadii ad ku maqashid adigoo socda waa ma aakhiruhu xarfu cilatin aakhirkiisa wa xarfu cilo fadhiya aya u yaqaanaan muctal u yaqaanaan sarfiyiinta waynu gaari doonaa iyagu way ka duwan yihin waxay idhahdaan ma axadu usuulihi xarfu cilatin usuushiisa mid kamid a iminka walada waa muctalba iyaga u yaqaanaa eega waladi inagu ma muctal baynu naqaana mayna saxeolaakin inoayn darabay noola mid tahay waayo baabaa u damaysa dee badu xarfu cilla maa laakin walada sarfiyintu waxay u yaqaanaan waxay u yaqaan muctal ba u yaqaanaan limaada usuushiisii mid kamid a ayuu fadhiya xarfu cille fa'da ayuu fadhiya fa'da eeg wax fa la ydhaa iyo wax cayn la ydhaa iyo wax laam la ydhaa waxaasay isticmaalaan waynu arki doonaa insha allah markaa de safi ma socon na waynu soconaaye ma aakhiruhu xarfu cilatin halkaas baa iska ilaalinaysa markaa yeelid waa ficil mudaaric waana saxiixulaakhir calaamatu jasmadu maxay noqon sukuun bay noqonaysaa yuuladna waa la mid waa ficil mudaaric waa saxiixulaakhir waxna lama xidhiidhin maxay calaamatu jismadu noqonaysaa sukuun bay noqonaysaa haddii la weydiiyo ka waran yelid wowgii waa la gooyey yuuladna wowgii wuu jooga maxaa u dhexeeya dee sarfi maan dhigan iska dhashe saxiix wala la sarfi maan dhigan iska dhe yelidaasi qaacidaa kusoo aroosa sida aawadeed baa loo gooy yawlidu bay noqonaysaa yawlidu biwasni yafcilu kadibna qaacida iman doonta qaacido ayaa iman doonta idaa waqaca xarfu cila haddii uu dhaco idaa waqacat ilwaawu bayna yain maftuuxati wa kasrati laazimatin wahuma cadaawataani laha xudifat ilwaawu wujuban saasaa la odhan doonaa insha allah qaacido sarfiyaa ku dhacday maad gaadhin da weli walam yakunna waa la mid yakun mayna la mid ahayn waa la mid waa ficil mudaaric waa saxiixul aakhir laakin muxuu la dheer yahay ismina waa u bahan tahay khabarna iyada waa u bahan tahay jaar iyo majruurka lahu kufuwan baa lagu tacalujinaya axadunta dambe soo ma aragti waa ismigeedii oo muahara waa ismigeediio muahara weeyi kufuwanna waa maxay khabarkeediio soo taqadumay weeyi lahu jaar iyo majruurkana kufuwan baa lagu xidhayaa oo lagu tacalujinayaa wakaa icraabkeedu xadafaa ku yimid xadafa xaggee dhacdaa waxaan dhacaa buu ku yidhi laba meelood baan ani igu soo hagaag bu kuleyahy xadafku oo maxay yihiin ficilka muctalka oo muctalow maxaa tahay xarafka u dambeeya xarfu cilla oo xarfu cillow maxaa tahay ama waa alif ama waa wo ama waaya maynan taabayn haye walam yaksha ila allah yaksha iminka ficilkan uu bukaa muxuu ku bukaa alif liana alfatxata uktul alifi liana alfatxata uktul alifi haye lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin wakhtisaasin bilmudaaric haye yaksha ficil mudaaric majzum blah wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilati maxay tahayna marka ya wahuwa aliu wa ali wlfatxatu qablahaa daalat alayha ama daliilu alayha ila lah ilaada adaatu xasri baa la dhahdaa allahna waa mafcuulki wey allahna mafcuul wey faacilkiisina waa jais listitar waay wman yadcu maca allahi man ismu shardin jazimin tajzimu ficlayn alaa wala ficlu shardi wathani jawaabuhu wajazaauhu mabniyun cala sukun fi maxali rafcin mubtadaun baa la odhanaya yadcu ficl mudaaric majzumu biman wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wa huwa lwaaw wdamatu qablaha daliilu calayha liana damata uktul waawi maca allahi darafkaasina yadcu iskaga tacaluji waayah man ismu shardin jaaba waa bishardigii me fa inamaa xisaabu cinda rabbi meelahaasu dhici doona waynu gaari doonaayo dee jawaab shardiga qaatiy waxaan ku gaari doonaa kitabku inoo keeni doona insha alla horena waynu so aragn man ismu shardin yahdi ismu shardin jasim tajzimu ficlin alawal ficlu shardi wathani jawaabuhu wajasa mabni cala sukun fi maxali rafcin mubtada un um baa la odhanaya marka khabarkii jumladaa hore me khabarkii wuxuu noqonayaa culimay muxuu xaguu tegaya khabarkii manta khabarkeegi me waa jumlada ficlu shardiga weyan waaya yahdi waa ficil mudaaric majzuum biman wa calaamatu jismi xadfu xarfi lcila wa huwa he ya wahuwa ya wاlkasraةu qablaha daliil عalayha لأna alkasrata ukt lya allahuna waa faacilkii iska man yahdi laha ka oran haddaad tirahde sababta loo baranaya waa inta in iska ilaaliso weyan man yahdi lah eeg macni wa maxay man yahdi llaahu ka ilaahay uu hanuuniyo weeyaan haddaad man yahdi laaha tirahda xarakada intahay kaa marto ka oran de khatar baad ku dhacdayba ka ilaahay hanuuniyo bay noqota macnihi haye mayna khatarayn istilaali sheekh waa yahay afcaalu khamsaana calaamay ku noqota afcaalu khamsaa maxaad kusoo godi jirta ku baraarujiyo wuxuu ku yidhi hubuutu nuun baa lagu soo rafcin jiray garanay iminka oo xaalatu jasme u joogo nuunta leef buu yidhi xaalatu nasbana maxaad kusoo jasmisay xadfu nuun oo maxaa ku kala gartaa sheekh labadiiba gooye nuxaad ah, baad noqotana soo ma aragtaan waa yahay in tatuuba in xarfu shardin jazimi tajzimu ficlayn ala wala ficlu shard watani jawabuhu jza mabni cala sukun laa maxala lahu min alcrab liannahu ficlun liannahu xarfun cafwan tatuuba ficil mudaaric majzumun bin wa calaamatu jasmihi xadfu nuun liannahu ficlu min alafcaali alhamsa aliftuna waa maxay faacilkeedii manayn jawaab shardigii me waa maxduuf yatub calaykuma saasuu noqonaya jawaab shardig wain tasbiruu watataquu faina dalika min cazmi lumuur de intanay arabta taa hore lamid tahay culum taa u qaata walaa takhaafina taa u qaata mayna basidayn waayo laada naahiye ah takaafina waa ficl mudari majzum bilah annaahiya wa calaamatu jasmihi e xadfu nuun niyaaba can isukun muna sukunka naab ka noqonayn waka walaa taxsanina way ku cadfan tahay hakaana maxay naga gabagabooday jasmadii baa naga baabkan wuu inaga dhamaaday culimay baabkani he wuu dhamaaday laqmadana waan kuu taqdiimiyey wixii isduldaagina waan isdul taagnay dee wax lagu sii habsaamo male laakin maxaad khulaasaynaysaa keliya aqsaamta icraabtu waa afar dhagaa soo herjeediya waa rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun rafco calaamay leedahay nasbana calaamaday leedahay khafdana calaamaday leedahay jasmana calaamaday leedahay rafcay mise calaamay leedahay afar bay leedahay waa damatun waawun alifun nuunun ama hubuutu nuun fadxana misay leedahay shan fadxatun alifun kasratun yaaun xadfu nuun khafda misay leedahay saddex kasratun yaaun fadxatun jasmana misay leedahay sukuunun wa xadfun mayna taasunayn haddaba intaasi waxaynu u usuul iyo furuuc baynu uqaybinana imisa usula afar adama walfatxa walkasra wasukuun imisa furuuca tobanka kala soo adhaa furuuc calaamaadkii markaa waa imisa isku wada geeyo waa afar iyo toban afar iyo tobankaa shak iska xifdi yuna kugu ballaarani mawaadicday degaanna waa imisa haddaynu ijmaalino waa waa sideed haddaynu tafsiilinana waa koob iyo toban rafca imisay degtay imise mawduc bay degtay calaamadaheedu imise mawduc bay degeen haddaynu tafsiilino koob iyo toban nasba calaamadaheeguna imisay degeen haddaynu tafsiilino koob iyo toban koob iyo toban koob iyo toban laba iyo labaatan khafdo calaamadahooda oo saddexii ismuun bay gaar ku yihin imisay degeen sideed jamo calaamadaheedu waa labe ficilun bay gaar ku yihiin imisay degeen laba mise saddex saddexda de ficil mudaaric saxu alaakhir iyo ficil mudaaric cutalaakhiriyo afcaal khams meel saddexayn saddex sideed ugeed koob iyo toban mn koob iyo toban labayo labaatan ugeyso saddex iyo soddon saddex iyo soddonka waxaad ugeysaa afar iyo tobankii calaamadaha ah afartan iyo tod aar afartan iyo toddoba maan iska xifdi gelin waan kuu tafsiiliyey afartan iyo toddoba hadaad xifdidid naaxibaata sheekh wax kaa maqni mama jiraba de waayo wixii la icraabaya waad bartay waxa kale kuusoo hadhay waa fawaa'ida inaad doontid weeyaan fawaa'ida inaad raadisid weeyaan marka afartan iyo toddobada ah, nin kasta ilaa doorkii hore waan ku celcelinayna de haska xifdiyo haddii kale way ku daba soconayaan haddaan dib ugu noqono calaamadaha rafca ay lahayd labaynu uqayb saddex baynu labaynu uqaybina saddex baynu uqaybna mukhtasun bilasmaa mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma calaamadaha ay leedahay nasbana sidaas oo kale mukhtasun bilasma mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma calaamadaha ay khafda leedahay mukhtasun bilasma calaamadahay jisma leedahay mukhtasun bilafcaal mana halkaa inagaga dhamaan fasalkii baan guda galnay wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk